وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام رحمه الله باب لا يسأل laguma weydiisanayo biwajhi illah ilaahay wejigiisa ila aljanna janno mooyaane wax kale lagu weydiisan maayo baabku waxa uu ixtimaalaa ama uu dhici karaa laba macne macnaha koowaad inuu yahay laa tasalu axada min almakhluuqiina biwajhi illah manaa axad makhluuqaadka kamida marka wax la weydiisanayo lagu odran maayo asaluka biwajhi illah ilaahay wejigiisa ayaan kugu weydiistay lagu odran maayo waayo waxaa qura ilaahay wejigiisa cid lagu weydiisan karaa waa aljanna jannaduna ma aha mid ay makhluuqaadku ay bixin karaan oo ay hayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa yus'alu biwajhi illahi muطlaqan makhluuq iyadoo wax la weydiisanayo ilahay wejigiisa lagu weydiisan maayo shaynaba macnaha labaada baabku uu ixtimaalaa an anaka ida sa'alta allah fain sa'alta aljana wama ystalzimu dukulaha falaa xaraja an tas'ala biwajhi illah haddaad ilaahay baryeyso subxaana watacaala haddaad ilaahay janno weydiisatay iyo waxyaabaha sababta o ah gelitaanka jannada dhibaato male ilaahay subxaana watacaala inaad wejigiisa aada ku barido oo aad tidhaahdo allahuma inii as'aluka biwajhik aljana aw maa qaraba ilayha min qawli wacamal ama allahuma inii acuudu biwajhika min annar wa min gadabik wain sa'alta shaya min umuuri dunya min umuuri dunya falaa tas'al biwajhi illah haddaad doonaysid ama aad dalbaysid arrin ka mida ah arrimaha adduunyo ilaahay subxaana watacaala wejigiisa ku weydiisan limaada lianna wajha allahi acdam min an yus'ala bihi shayun min umuuri dunya ilahay wejigiisu waa ka wen yahay in ilaahay subxaana watacaala lagu weydiisto shay kamida ah arrimaha adduunyada marka labada macno ayaa baabku ixtimaalaa sidii le sheekh ibn cuthaymiin walow qiila inahu yashmalu lmacnayeyni jamiica lakaana lahu wajhun haddii la labada macnoba waa koobsanaya oo haddii makhluuq wax la weydiisanayo ilahay wejigiisa ayaa lagu weydiisan haddii ilaahay wax la weydiisanayana haddii janno iyo waxyaabaha waaweyne lamida la weydiisanayo wejigiisa waa lagu weydiisan karaa haddii wax kaloo arrimaha adduunyada kamida la weydiisanayana ilahay wejigiisa ayaan lagu weydiisan marka baabkii hore wuxuu ka hadlayay siduu leeyahy shekh cabdiraxmaan ibn nasir isacdi wuxuu aha khitaabun lilmas-uul qofka wax la weydiisanaya ayaa baabkii hore uu la hadlayay oo haddii waxa weeyaan lagu weydiisto biacdam alwasaa'il oo ilahay wejigiisa iyo allah subxana watacaala haddii lagu weydiisto in waxaa la weydiistay uu bixiyo ixtiraaman tacdiiman lixaq illah ixtiraam ixtiraamay iyo weyneyn uu weyneynayo xaqa ilaahay awgeed iyo guditaan uu guday xaqa walaalkiisa yaana wax ku weydiistay sabab wax laysku isku weydiista ta u wey baabkanna waxa uu ka hadlayaa baabkani yaana waa khitaabun lisaa'il kii wax weydiisanayay laftiisa ayaa baabkanina uula hadlaya waxa uu ka hadlaya annahu laa yus'al allah walaa yus'alu gayruhu anaa shay min almaaalib اdunyawiyati biwajhi illah ilahay iyo khalqigiisa toona shay kamida arrimaha adduunyo wejigiisa inaan lagu weydiisan bal la yus'alu biwajhi ila ahama almaaalib waacdam almaqasid fahiya fiha min anaciim almuqiim waxaa ilahay wejigiisa lagu weydiisan karaa waxyaabaha la dalbo ta u muhiimsan maqaasida iyo meelaha loo socdo ta u weyn waana jannada iyo naciimka ilahay dhex dhigay warida rabi wannadari ila wajhi lkariim wataladud bikhiطaabih fahada almaطlb lasna huwa aladi yus'al biwajhi illah waama almaطaalib اdunyawiyatu wاlumuur اdanii'a wain kana alcabdu la yas'aluha ila min rabih fainahu la yas'aluha biwajhi wuxuu leey mataalibta dalabaadka adduunyo iyo umuurta waxa weeyaan liidata addoonku haba noqdo mid ilaahay mooyaane cid kale aan weydiisanahayni lakin ilaahay subxaana watacaala weligiisa inuu ku weydiista ma aha maxay tahay sababtu marka munaasabada baabku la leeyahay kitaabu tawxiid waxaynu fahmi karnaa marka aynu garno sababta arrintaa loo diiday ay laa yajuusu dalika ijlaala lilahi waikraama waicdaama lahu an yusala biwajhi lcadiim ma huwa xaqiiru laday min xawaaij dunya macanaa ilaahay weyneyn la weyneynayo iyo rabbi subxaana watacaala sharfitaan la sharfaayo awgeed ayaan wejigiisa cadiimka ee jaliilka umuurtan adduunyada ee liidata aan lagu weydiisanahay walaa shaka walaa rayb ana hada min atawxiid min kamaali tawxiid waxaa shakilaana taasina weyneynta noocaasi inay kamid tahay kamaalu tawxiid tawxiidka dhamaystirankiisa walihada qala alimaam ibnu baz raximah llah wa hada min kamaali tawxiidi waliman an laa yusأla biwajhi illahi ila اljana aw ma yuqaribu ilayha kalcamal الصالح wاlistiqaama wاlcaafiya min mubilat اlfitan kama tawxiid ba arrintaasi ay kamid tahay iyo iimaanka dhamaystirankiisa inaan ilaahay janno mooyaane wax kale wejigiisa lagu weydiiso iyo waxaa jannada lamida waxyaabaha dadka jannada u dhoweeya sida camalka saalixa iyo istiqaamada iyo alcaafiya min mudilaati lfitan in ilaahay kaa badbaadiyo fitanka waxa weeyaan wax lumiya ee dadka waddada xaqaa seejiya can jaabirin qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa yus'alu lama weydiisanayo biwajhi illahi ilaahay wejigiisa lagu weydiisan maayo ila aljannatu jannada mooyaane rawaahu abu dawuud marka xadiidku waa daciif waqad dacafahu gayru waxid min ala'ima sulayman nin la ihahdo markaa daciifa ayaa sanadkiisa ku jira sulayman waxa weeyaan ah, ibn mucaad sidaasi awgeed ba sheikh albani daciifa xadiidka waxa weeyaan wuu ku daciifiyey marka maadaama waxa weeyaan xadiidka uu daciif yahay macnaha iyo xukumkaasi ma sugnaanaya mise sugnaan maayo xadiiska maakan akrin nacam waxay nagu soo martay xadiidka saddexdii nin inuu ku yihi as'aluka biladi waxaan kugu weydiisanayaa allah subxaana watacaala yanaa xoolaan ku siiyey iyo nicmadan oo caafimaadka kuu soo celiyey marka xadiidkaasoo kale waxaynu ka qaadanaynaa arrin adduunyo in dadka allah subxaana watacaala lagu weydiisan karo biismihi xadiidkana waa xadiid waxa weyaan daciif <clears throat> lakin ixtiraama waijlaala watacdiima lism illah in arrimaha waxa weeyaan adduunyo ilaahay subxaana watacaala wejigiisa iyo magaciisa aan lagu dalbin ayaa waxa weeyaan sida fiican marka ila aljana markay xadiida kusoo aroortay sheekh sulayman al sheikh waxa uu leya qala alxafid alciraaqiy wadikru ljanati inama huwa litanbihi bihi cala lumuur alcidaam la litaksiis sheegitaanka halkan tamada lagu sheegay waa baraarujin laynagu baraarujinaya arrimaha waaweyn in ilaahay wejigiisa lagu weydiisan karo ee maqsuudkiiyo macnuhu ma aha in jannada oo qura loo jeedo falaa yus'alu biwajhi fi lumuuri daniya bikhalaafi umuuri alcidaami taxsiila aw dafcan kama yushiiru ilayhi isticaadatu nabiyi sala allahu alayh wasalam bih macnaa in inaan jannada unaan loo jeedin arrimaha waaweyn oo dhan loo jeedo waxayna tusinayaan markii uu soo degay qawluhu tacaala qul huwa alqadiru calى an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam acuudu biwajhik aw min taxti arjulikum faqala nabiyu alayhi salaatu wasalaam acuudu biwajhik bukhaari baa xadiidka warinaya marka ilahay naarta in laga magan galaa iyo fitanka mudilaat alfitan arrimaha waaweyn bay ka mid tahay si awgeed ayaa ilaahay wejigiisa uu rasuulku ka magan galay marka jannada ma aha taksiis in looga jeedo waxa ay tusaale u tahay alumuur alcidaam arrimaha waaweyn oo dhan ayaa ilaahay subxaana watacaala wejigiisa lagu weydiisan karaa qaala raximah llahu tacaala fiihi masaa'il baabka waxaa ku jirta masaa'il alulaa annahyu diidmada laysu diday can an yusala in la weydiisto biwajhi illah ilahay wejigiisa lagu weydiisto ilaa gaayat lmaaalib alulaa masalada koowaad waxay tahay annahyu diidmada laysu diiday can an yusala in lagu weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa oo la dhaha asaluka biwajhik ama asaluka biwajhi illah ilaa gaayat lmataalibi waxyaabaha la dalbayo ee la doonayo ta waxa weeyaan gaayada u ah halka ay ku dhamaadaan marka gaayat lmataalibna waa maxay waa aljana wama fiha min annaciim walabdat annadari ila wajhi illahi subxana watacala fahadihi gaayat mataalib اطaalibiin asaa'iriina ila allahi subxaana watacala kuwa dalbaaya jannada ee ilaahay xaggiisa u socda haayada halka waxa u dambeeye ay doonayaan waa taas wey athaniyatu ihbaatu sifati lwajh sifada wejiga allah subxaana watacaala in loo sugo marka ahlu sunna waljamaca waa isku waafaqsan yihiin sifat lwajhi ilahi subxana watacaala in loo sugo qur-aankuna markaa waa sugo ilahay wuxuu yihi wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam oo ilaahay subxaana watacaala inuu sifatulwajhi ku tilmaamayay buu tilmaamay iyo sifaad wejigiisu uu leeyihi oo duljalaali walikraam weeye wejiga ilaahay wakadalika ilahay wuxu uhi waladina sabruu ibtigaa wajhi rabbihim kulu shayin haaliku ila wajhah rasuulkuna wuxuu yihi as'aluka lazata anadar ilaa wajhik ilah waxaan ku weydiisanayaa macaanka ay leedahay eegmada wejigaaga la eega ana yawma alqiyama fi ljanna wa min annaciim waxaa kaloo rasuulku yihi acuudu biwajhik sida xadiidka bukhaari warinaya aynu ku aragnay ilaah wejigaaga ayaan magan gelaya marka alwaji waa sifatu min sifaati illah walihada jaaza an alisticaadati bi si awgeed ba ay banaanaatay in la magan galo ilahi subxana watacala wejiga lamana awili karo lama odhan karo wejiga waxa looga jeedaa daata ayaa looga jeeda oo shay marka daatadiisa xataa haddii laga hadlayo weji laga cabiro waxa weji laga cabiro hadduu shaygaasi weji uu leeyahay lakin shay aan wejiba lahayn iyadoo daatadiisa loo jeedo weji lagama cabiro baabun maa jaa wixii kusoo arooray fi low marka low asalkeedu waxa weeyaan waa xaraf maxaalifkiiyo laamta loo geliya ad shirin karta leanna almaqsuuda ah huna lafduhaa lafdiga laftiisa ayaa loo qastiyey haddii lafdiga loo qastiyana dee imika isamyay noqonayso haddaad imika tidhaahdo ja fi jaat waxaa timi fi baa timi zafiir waa xaraf haddana imika waa faacil ma xarafkii baa faacil noqday de wuxuu faacil imika u noqday waxaa loo qastiyey lafdiga ayaa loo jeedaa macnihii waxa weeyaa looma jeedo marka baabu maa jaa wixii ku soo arooray fi low lafdiga allow la yidhaahdo wixii kusoo arooray marka waa ku banaantay luqada carabida sida ibnu hishaam ibnu hishaam qatrunidaha nidaha uu ku sheego in waxa weeyaan waxaan isam ahayn la geliyo al la geliyo iyadoo maqsuudku yahay waxa weeyaan lafdiga uu yahay marka low waxaa kusoo arooray bu uhi sheiku low in la isticmaalo kelmadda low oo af soomaalina haddii noqonaysa haddii sidaa aan samayn lahaa iyo haddii sidaa aan dayn lahaa xukun markaa sheekhu uma sheegin sababtuna waxa ay tahay leannahu low in la isticmaalaa mar walbana xaaraan maaha mar walbana ma banaana mar walba waxa ay ku xidhan isticmaalkeeda macnaha looga jeedo iyo sababta waxa weeyaan keensatay markaa baabkan kitaabu tawxiid halku ka khuseeya waxay tahay haddii low la isticmaalo iyadoo looga jeedo in qadarka lagu caarido oo qadarka lala murmo laa shaka walaa rayb taasi inay tahay yani mima <clears throat> yunqisu tawxiid wayaqdaxu fiih waayo tawxiidka kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisa waxaa kamid ah alistislaamu lilqadaai walqadar in ilahay qadarkiisa iyo qadiyihiisa loo hogaansamo saa ogeed ba wuxuu lehy sheekh cabdullahi jaar ullah hiy ana man qaala low low mucaarida biha aqdaara rabbi tacaala kaalbalaaya walmasaa'ib ida jara biha alqadaru faina hada mima yunaafi kamaala tawxiid qofka low yidhaahda isagoo qadarka rabbi ku caaridaya sa masaa'ibta iyo balooyinka ku dhacaaya ee qadarku waxa weeyaan uu keensaday faina hada mima yunaafi kamaala tawxiid isticmaalka lowdaasi waxyaabaha tawxiidka dhamaystirankiisii amsinaya meesha ka saaraya ayaa waxa weyaan ay kamid tahay alcalaamatu maxamed ibnu salix alcuthaymiin raximah llahu tacala raxmata waasica iyo sheekhiisa cabdiraxmaan ibn nasir isacdi waxay sheegeen kalimatu low isticmaalkeedu goorta uu banaan yahay iyo goorta aanu banaaneyn imaam albukhaarina raximah llahu tacala saxiixiisa ayuu u baabaystay xaalado badan oo ay banaan tahay in la isticmaalo kelmadaasi la yidhaahdo low markaa sheekh bin cuthaymin wuxuu leeyahay kalimatu low isticmaalkeeda xukunkeeda sheekhu muu goynin lianna low tustacmalu calaa ciddati awjuh waayo kalimatu low wejiyo badan baa loo isticmaalay kuwa jaa-iza oo banaan iyo kuwa xaaraanaba wejiga koowaad an tustacmala fi lictiraadi cala sharci haddii low sharciga laga horgeeyo oo lagu caarido lagu mucaaradeeyo waa wejiga koowaad wahada muxaram wejigaasina waa xaaraan ilahi wuxuu yihi law ataacuuna ma qutiluu manaa kuwii munaafiqiintaaba sidaa yihi iyagoo saxaabadii ka hadlaaya fii gazwati uxud sidii aanu jidkaa dhexe uga soo noqonay haddii ay u soo noqon lahaayeen oo markii ayna soo raaci lahaayeen bimacnaa lama laayeen saasay lihi marka lo imika waxay u isticmaaleen fi mucaaradati sharc haddaanay rasuulka adeeceen rasuulka in la adeeco waa min asharc oo annaga ayna adeeci lahaayeen lama laayona lafahooday u badbaadi lahayen laakiin markay maxamed addeeceen ee amarkiisa ay qaateen ee taladeedii ay qaadan waayeen baa sidaa loo galoo la laayay bay dhahdeen wakadalika waxa weyaan mucaaratu lqadarna waa noqon kartaa lowdan aayadda waxa weeyaan ku jirta taasoo kale waa xaaraan wejiga labaad tustacmala fi lictiraadi cala lqadar in loo isticmaalo low iyadoo qadarka lagu ictiraadayo qadarka laga horgeynayo sida munaafiqiinta laftooda ay idhaaheen ilah wuxu uhi ya ayuha aladina aamanuu la takunuu kaladina kafaruu waqaluu liikhwanihim ida darabuu fi lardi aw kanuu guzan law kanuu cindana ma maatuu wama qutluu muuminiinta ha noqonina sida kuwa gaalada ee walaaladooda dhulka u safray yidhi ama duulimaad tegey wallahi hadday safarka iska dayn lahaayeen iyo duulimaadku annaga ay nala joogi lahaayeen maa maatu wamaa qutilu manay dhinteen lamana dileen idan lowda maxay ka horgeeyeen qadarkii wakaanamaa hadday joogi lahaayeen in aanay dhinteen oo joogistoodu ay noqon lahayd mid qadarka muqaawamaysa oo ka hortagto markaa qadarkii ilahay bay ictiraadayaan mar haddii ilaahay qadaro inay dhintaanna ama ha joogaan ama ha safraan ama haduulimaad tagaana dee waa dhimanayaan wejiga saddexaadna wuxuu noqonaya an tustacmala linadami wataxasun qofku arrin dhacday qadar dhacay murugo uu ka murugeysan yahay oo uu ka xun yahay awgeed hadduu kelmaddan isticmaalo taasina waa xaaraan leanna low waxay ku furaysaa camala shaytaan wasaawis iyo shukuuk iyo nadab iyo xasra cibaadadii khayrkii wanaaggii kaa mashquuliso ilahina subxaana watacala waxa inaga doonaya inshiraax sadr wainbisaat saa ogeed baa rasuulku uhi xadiidka inoo soo socda ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah walaa tacjaz wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada lakana kada faina low taftaxu camal shayطaan xadiidkan waynu arki doonaa nin baa tusaale ahaan wuxuu ku dadaalay shay inuu iibsado uu isleeyay waad ka faa'idaysa markaasuu shaygii uu ka faa'iidi waayey sula low anii ma ishtaraytuhu ma xasala liya khasaara haddaanan iibsan lahayn mabaan khasaareen ah, kelimada wuxuu isticmaalaya macanaa muruga ayaa ka keentay waa nadam wataxasur aad baanay taasi ay u dhacdaa walaa yajuuz wejiga afraad wuxuu noqonaya in loo isticmaalo fi lixtijaaji bilqadar cala almacsiya in loo daliishado qadarkii macsiyo oo aad tiraahid waxa weyaan law shaa allahu ma sharibtu lkhamra haddaanu ilaahay dooni lahay khamriga maan cabeen yani cabitaanka macsiyada ah, macsiyada cabitaanka khamriga ayuu qadarka u daliishanaya low isticmaalaya ama law shaa allahu ma ashrakna say yidhaaheen mushrikiintu isna waa bail oo xaaraan wejiga afraadna wuxuu noqonaya in loo isticmaalo fi tamani qofku isagoo ka waramaaya waxa uu jecel yahay iyo himilada uu leeyahay taasina waxay noqonaysaa xukunkeedu xukumu xasab almutamana wuxuu qofku tamaniyey un bay ku xidhanta hadduu khayr tamaniyena lowdaas waa jaa'iz hadduu shar tamaniyena ma banaana sida afartii qof ee rasuulku xadiidka saxiixa uu ku sheegay oo mid ba wuxu uhi low ana liya maala lacamiltu bicamali fulan nin baa ilaahay maal siiyey oo wujuuhu ku samayn jiray mid kalea tamaniye maalkiis kale o i low ana liya maalan la camiltu bicamali fulan muxuu tamaniyey kaasi khayr buu tamaniyey marka lowdaasi dee xaaraan noqon mayso mid baa ilaahay maal uu siiyey xaaraan oo dhan bu u isticmaali jiray mid kalea wuxuu yihi low ana liya maalan la camiltu bicamali fulan haddaan xoola lahaan lahaa hebel sidaa uu samaynaa ku samayn laha khamrigaan ku cabi laha waan ku tuman lahaa ciyaada billah markaa shar buu tamaniyey oo lowda xaaraan bay noqonaysa rasuulku waa ka yihi fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa ka hore isagoo ka hadlaya ka dambena fahuwa biniyatihi fawasruhuma sawa buri rasuul xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi iyo ibnu maajiya ay warinayaan waqad dakarahu alimaam الnawowi raximah llah fi riyaad الصaalixiin wahuwa xadiidu صaxiix wejiga waxa weeyaan lixaad wuxuu noqonayaa in loo isticmaalo mujarad alkhabar inuu qofku arrintu siday u dhacdo inuu ka waramayo ama sidii isagu uu damacsanaa oo tusaalahaan waxa uhan salaw xadartu darsa yawm lastafadtu haddaan maanta casharka iman lahaa waan faaidaysan lahaa maanaa wixii aada damacsanayd ayuun baad ka warranta iyo waxa weeyaan sida aada rajaynayso arrintu inay u dhici lahayd ayuun baad ka warranta qadarna ku caaridi maysa waa sida rasuulku ui law istaqbaltu min amri ma stadbartu ma suktu lhadya haddii arrintaa aan soo dhaafay imika mid taagan aan soo qaabilay ay noqon lahayd ixraamkii u rasuulku ka warramaya hadyiga maan soo kaxeeyeen walaa xalaltu macakum si aad u xalaalowdeen ima intan cumraysta aan xalaaloobi laha hadyigan aan wada ayaa xalaalowga i diidaya xataa yabluga alhadyu maxila ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan xadiidkan lowda kusoo aroortay waa min baabi tamani oo laytanii istaqbaltu min amri ma stadbartu xataa laa asuuqa alhadya wey alla waxaan jeclaan lahaa halkii arrinta aan kasoo bilaabay imika inaan joogi lahaa oo haddaan joogi lahaa hadyiga ma soo kaxeeyeen oo min baabi tamani bay yidhahdeen lakin sheekh ibnu cuthaymin wuxuu rajaxaya inay tahay khabar oo rasuulku uu ka waramayo un sidii waxa weeyaan uu jeclaa wakadalika caaisha waxay tihi low kuntu istaqbaltu min amri ma stadbartu ma gasla nabiya ila nisaau arrin imika ay dhaafte weeyaane laakiin haddaanay dhaafi lahayn oo imika ay taagnaan lahayd rasuulka ilaahay dumarkiisa mooyaane cid kala may maydheen laakiin waa arrin imika ay dhaaftay bay ti haddaba wejiyo kale ayaa jira oo sheekh ibnu cuthaymiin aanu sheegin oo bukhaari saxiixiisa uu ku sheego u daliishaday low in la isticmaalo inay banaan tahay wejiyada markaa kale kelimatu low in la isticmaalaa ay ku banaan tahay bukhaari raximah allahu tacaala saxiixiisa uu ku sheegay ahlulcilmiga qaarkood waxay u daliishadeenba in isticmaalkeedu nacam in kelimatu low waxa weeyaan isticmaalkeedu uu bannaan yahay mar haddaan looga jeedin qadarka in lagu caarido marka meelaha bukhaari uu sheegay waxaa kamid ah qowlka rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim lawlaa xudathaanu cahdi qawmika bilkufri la atmamtu lbayta aw la acadtu lbayta cala qawaacid ibraahim walaw kuntu raajiman bigayri bayina larajamtu hada mutalaacineynkii labadii licaanka sameeyey wakadalika lawla anshuqa calaa ummati la amartuhum wakadalika qowlu abu bakr low ana axadahum rafaca ra'sahu lara'aana lakiin waxaa lagaga jawaabo o la yihi lowdani ti aynu ka hadlaynay maba ahaba lowdani ma ka hadlayso arrin dhacday qadar dhacay arrin lagaga hadlayo maba ahaba waa low ka hadlayso arrin waxa weeyaan mustaqbala oo soo socota arrin mustaqbal oo soo socota qofku isagoo ka hadlaayana dee lowda waa isticmaali karaa ilowda la diidaya waa lowda qadarkii horu dhacay laga dabageynayo marka axaadiisani baabka aynu ka hadlayno iyadu maba khusaysaba shaqo kuma laha qaala raximah llahu tacaala waqawli llahi tacaala buu baab ilaa uri yaquluuna waxay odhanayaan maanaa waa munaafiqiintii law kaana lana hadduu nooga sugnaan lahaa min amri shay shay ma qutilnaahona laguma laayeen manaa taadu cidda gita ugu jirta yani maxamed waa talada iska baraso arrintaa waxba weydin marka taxumaantiisi baa ashaab uga jeeda munaafiqiintu na weydiin laa mamjaba kamaaxen oo raggayni waxa weya ragkaaqaayey laguma laayin halkaas marka ayaa lowdan la min abshay ama low ku cadeeyay ka hor inay dhaqankiis haddii talada ku lahaayeen haddii kalaba raggaa waa la layn lahaa oo qadarkaa ilaahay taladoodu marnaba ma baajiseen si kasta waxa weyan ay u dhacdaba kadalika waxaa kaloo ay caaridayaan anaa xukunka sharciga waa faritaanka rasuulku alayh afdal asalaatu watasliim saxaabada markaa uu faray inay u baxaan ilaa uxud wa qawluhu yihi aladiina kuwii qaaluu ku yihi liikhwaanihim walaaladood waqacaduu iyagoo jihaadka ka fadhiistay ayaa walaaladoodii jihaadka u baxay waxay ku yidhaahdeen law ataacuuna haddii ayna adeeci lahaayeen annaga maa qutiluu lama laayeen manaa iminka lowdaana qadarka ayay ku caaridayaan oo ay ka horgeynayaan ilaahay subxaana watacaala muxuu ugu jawaabay qul fadraw can anfusikum almawta in kuntum saadiqiin de haddaad leedihin haddii annaga ayna adeeci lahaayeen macanaa lama dileen oo taladeeda qaadan lahaayeen oo taladiinu mawd iyo geeri ay baajinayso dee bal naftiina la taliya oo geerida waxay kaga badbaadaysa kula taliya cid kalaba balbaaye o marka aayadda qura labada aayadba waxaa radinaya kuwin kuwa munaafiqiinta ah oo isticmaalay kelmadaasi low iyagoo u isticmaalaya mar ay axkaamta sharciga kaga hor imanayaan iyo mar ay ilaahay qadarkiisa ay kaga hor imanayaan qaala fi saxiixi waxaa kusoo aroortay xadiidka imaam muslim baa saxiixiisa ku wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam waxa yihi xadiidka inuu bilowgiisa sheekhu ka bilaabo ay baa xadiidka ka maqan xadiidku wuxuu ka bilaabmaa almu'min lqawiyu muuminka qawiga ayaa khayrun ka khayr badan axabu ila llah oo xagga ilaahayna laga jecel yahay min almu'min daciif muuminka daciifka wa fii kullin khayr mid walbana khayr baa ku sugan mar haddii iimaan qalbigiisa uu ku jiro ama daciif ha noqde ama qawi ha noqde laakiin khayrka waa la isdheeryahay ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaaya wastacin bilah ilaahayna kaalmayso walaa tacjazanna caajisnimadana iska ilaali waxaad qaban karaysid ha ka caajisa waa in asaabaka shayun haddii arrin ay kugu dhacdo aada dhibsanaysaana falaa taqul ha odhan low anii facaltu kada haddaan sidaa samayn lahaa lakaana kada wa kada sidaa saasay noqon lahayd walaakin hase yeeshee qul waxaad tidhaahdaa qadara allahu ilaahay baa sidan qadaray wamaa shaa facal ilaahayna wuxuu doono ayuu sameeyaa ama qadar llah ay haada kani qadar llah ay maqduur llah wixii ilaahay ii qadaray wey wamaa shaaa facal faina low maxaa yeelay kelmadaasi low taftaxu waxa ay furtaa camala shayaan shaydaanka shaqadiisa qofka bani aadamka uu ka qabsanayo ayaa albaabada ay u furtaa markaa rasuulku wuxuu leyahy almumin lqawiyu khayru waaxabu ila llahi min almumin daciif oo muminiintii baa loo qaybiyey qaar aqwiya iyo qaar ducafaa haddaba quwada halkan maxaa looga jeedaa awoodda iyo dacfiga alimaamu nawowi raximah llahu tacala wuxuu leeyihi wlmuraadu bilquwati huna cazimat nafs wlqarixa fi umuuri lkhayr fayakunu صaaxibu hada lwaصfi akara iqdama cala alcaduwi fi ljihad waasraca khuruja ilayh wadihaaba fi طalabi waashadda cazimata fi lamri bilmacruf wannahyi can lmunkar wاصabri cala alada fi kuli dalik واxtimaali اlmashaaqi fi dat اllahi tacala waargaba fi الصalaati wالsawmi wاladkar wasa'ir اlcibaadaat waanshada طalba laha wamuxaafadaة calayha wanaxwa dalik wuxuu leeyahay halkan quwada waxaa looga jeeda cazimatu nafsi go-aanka nafta iyo khayr jacaylka qofka ku beeran baa looga jeeda oo qofka go-aan acmaasha khayrka iyo wanaagga samaynteeda go-aan u lihi wuxuu noqonayaa mid jihaadka ku dhiiran buu noqonaya wuxuu noqonayaa mid go-aan u leh alamru macruuf anahyi can ilmunkar waxalaale wixii dhib ka soo gaadhayna ku sabra wuxuu noqonayaa mid jecel cibaadaadka sida salaada iyo soomka iyo adkaarta iyo saa'ir alcibaadaat oo binashaatin waxayawiya si firfircoone iyo noolaani ay ku jirto u guta ayuu noqonaya sheekh sulayman al sheekhna wuxuu yihi aلظahir ana almuraada alquwa fi amri الlah wالtanfid wاlmusaabaqa fi اlkhayr awoodda waxaa looga jeedaa qofku inuu awood u leeyahay ilahay amarkiisa fulintiisa iyo almusaabaqa fi اlkhayr xagga u dheeraynta khayrka walamr bimacruuf annahy can lmunkar wالصabr calى ma yusibu fi dat الlah wanaxwi dalik la quwata اlbadan awoodda jirka iyo xooga qura loogama jeedo walihada madax allahu alambiyaءa bidalika fi qowli واذkr cibاadna ibrahima وإسحاq وyacquba uli اأydi ay uli اquw واlabصاr alquwa waa quwaة اliman quwaة اlcazima ayaa looga jeeda falaydi alquwa wاlcazaim fi tanfidi amr الlah وqwlه واذkr cabdna dawuda da اlأydi ay da اlquwa inahu أwaab وkadalika sheekh بن cuthaymin wuxuu leya alqawiy fi imاnih wma yqtadihi imanه ka iimaankiisa waxa weeyaan iimaankiisu qawi u yihi iyo waxyaabaha iimaanka iimaanku uu keensanayo qawi kuwa ah. ada su-aal buu isweydiinaya talo quwatulbadan ma soo gudagelaysa awoodan ilaahay addoomaha uu ku jeclaanayo ee addoonku addoomaha kale uu kaga khayr badnaanayo sheekhu wuxuu leya maya soo gudageli mayso ila ida kana fi quwati badani ma yaziidu fi iimaani aw yaziidu ma yaktadii in awoodda jirkiisu ay tahay mooyaane mid ka qayb qaadanaysa ziyaada iimaankiisa iyo waxyaabaha keensanaya iimaankiisu inuu ziyaado lannahu quwada halkan lagu sheegay iimaankay unoqonaysaa almuminu alqawiyu alqawiyudaasi maxaa ka horeya almuminu baa ka horeya marka alquwa quwat liman inay tahay bay taasi cadaynaysa lakin haddii qofka ilaahay uu kulmiyo quwat ljismi iyo quwat liimaan iyada lafteedu waa nicma cadiima wey lakin quwat aljism aanay la socon quwat liimaan iyo quwat alcazima iyo iraadat alkhayr wamaxabati waxba tari maysa taas waa ka rasuulku yihi alayhi afضل الصلاaةi والتsليm yutaa ywma القiyama bالrajuل الcaظيm الsميn la yزن cinda اllahi جaناxa bacuda n ma nafacatu quwatu quwatu badan qura yahay laakiin ciddii kulmisatay quwatu waxa weeyaan albadan ay bimacnaa ku qabsadaan khayrka iyo wanaagga iyo quwatu waxa weeyaan aliman walcilm ilahay waa amaanay in allaha اstafaahu عalaykum wazadahu basطة fi lcilmi wاljism waa kan ilahi subxana watacala taalut markuu ammaanayey ilahay waxa u ziyaadiyey ilahay baa doortay ilahay waxaan u ziyaadiyey basta manaa sica fi lcilm cilmi badan bu ilahay siiyey wاljismi ey wasica fi ljismi nin dheer oo xooga oo bimacnaa cilmigiisa iyo awooddiisa jireed labada wax ku qaban karu ilahay ka dhiga weyaan macana waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa nacam fawaaidda xadiidka xagga dambe ayaynu ka sheegi insha allah wa fii kullin khayr buri rasuul macnaa muuminka qawiy liimaan qawiy alcazima iyo muuminka daciif liimaan iyo daciif alcazima labadaba khayr ayaa ku sugan oo amoodin marka muuminka qawigaa la amaanay ka kale khayrba inaanu lahayn oo khayrku uu ka dhamaaday limaada lishtiraakiima fi liimaan waayo waxa ay wadaagaan iimaanka ayay wadaagaan waayo ka daciifka laftiisu iimaan buu leeyahy kadalika cibaadaadkii iyo khayrkii wanaaggii dee ha kuba yaraadaan be isaga laftiisu kama madna wuxuu yihi rasuulku alayh afdal salaati watasliim ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya wastacin billah ilaahayna kaalmayso markaa sida uu leeyahay ibn lqayim sacaadatu linsani fi xirsi calaa ma yanfachu fi macaashi wa macaad sacaadada ma doonaysaa sacaada nolosha wanaagsan inaad hesho noloshaada wanaagsani waxa ay ku jirtaa inaad ku dadaasho waxaa ku anfacaya fi macaashika wa macaadika adduunyada intaad joogto iyo ilahay marka lagu celiyaba marka xirsigana waxaa looga jeedaa inaad asbaabtii aada la timaado awood aanad iskula hadhin marka ixris calaa ma yanfacuka ay fi macaashika wamacaadika wey siduu le sheekh cabdiraxman bin nasir nacam cabdiraxman al sheikh ashyaaduna waa qaybsantaa wax naafica wax tar leh taa waa inaad ku dadaashid iyo wax daar oo dhib leh waa inaad iska ilaalisid iyo ma fiihi nafcun wa darar wax dhib leh wax tarna leh kaana waxaa la eegaya haddii waxtarkiisu badan yahay macnaa waa la isticmaalaya oo dhibka yare ku jira waa loo dulqaadanaya haddii dhibkiisu uu badan yahay wax tarkiisa uu ka badan yahayna waa xaaraan buu noqonaya haddii dhibkiisa iyo dheeftiisu ay sinaadaanna waa xaaraan lianna dar'a almafasid muqadamu cala jalbi almasalix kama huwa muqarar fi alqawaacid alfiqhiya miyuu jiraa shay laa nafca fiihi walaa darar waxaan waxtar iyo waxyeelo midnaba aan lahayn maanaa waxyaaba aan laysna amrin aan laysula diidin waa dhici karta lakin sida haalibkaa ma jira waxaan waxtar iyo waxyeelo midna aan lahayn wax alaale waxaad samaynayso min qawlin aw ficlin ima an yakuna laka wa ima an yakuna caleyka markuu ugu yar yahay khayrku wasiilo unoqonaya fayakunu min baabi alkhayr ama sharka ayuu wasiilo iyo wado unoqonaya fayakunu min baabi ashar sa awgeed baa rasuulku uhi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut labadaa wax ka dhexeeya ma sheegin min xusni islaami lmari tarkuhu ma laa yacni marka waxa ku anfacayo ku dadaal wastacin billah ilaahay kaalmayso markaad waxa ku anfacaya aada samaynayso oo ha isku hadlaynin awooddaada iyo xeeladaada ha isku hadlaynin waxaanu ilaahay kuu kaalmayn ma qabsan kartid wasbir wamaa sabruka ila billah ayuu ilahay nebi maxamed ku yidhi isticaanadu markaa ilahay kaalmadiisa waa mid laga maarmi karin wey saa ogeed baa ilahay iyadoo cibaade ah in ilahay la kaalmaysta haddana cibaadada uu ku cadsay oo gooni u uga saaray iyaaka nacbudu wa nastaciin rasuulkeenuna caleyh afdal asalaatu watasliim waxaa ducaa ulistiftaaxiisa ku jirta in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh ayaa aada ugu celcelin jiray mucaad ibnu jaballa wuxuu ku uri ya mucaad ini uxibuka fi llah falaa tadacana dubura kuli salaatin an taquul allahuma acinii calى dikrika washukrika waxusni cibaadatik marka markastoo kastoo cibaado aad samaynaysid istaxdir fii qalbika yani alaba alicaana min allah qalbigaa waxaad kusoo xaadirsataa cibaadadan inaanad samayn karin oo sida ay tahay ku haboonta aanad u samayn karin haddaanu ilaahay subxaana watacaala aanu kuu kaalmayn rasuulka waxaa ducooyinkiisa kamid aha rabbi acinii walaa tucin calay walaa tacjazana cajziga waxaa la dhaha iska ilaali manaa laa taksal can alab aaca wa alab اlicaana caajisnimo iyo kaslaanimo yaani kugu dhicino ilaahay kaalmadiisa dalabkaad raadinaysa aad doonaysa haka caajizin daacaadka iyo waxa ku anfacayana haka caajizin macanaa waxaad ahaataa qof nashiita oo had iyo jeeraal waxa weyan hawlkara oo waxtar iyo waxqabad leh waayo qofku haddii kasal uu ku dhaco sida ibn اlqayim uu leeyahay yunaafi xirsahu calaa maa yanfacah wayunaafi isticaanatahu billah qof camalku wixii anfacayay fii macaashih adduunyada intuu joogo aw fii macaadi ka caajisay dee maaha mid ku dadaalay wixii anfacayay ilaahay kaalmaysigiisana mid ku dadaalay waxa weeyaan noqon maayo marka cajzigana halkan waxaa looga jeeda alkasal baa looga jeeda ee loogama jeeda cadam alquwa awood daradii loogama jeedo wa in asaabaka shayun haduu shay kugu dhaco yani makruuha oo aad dhibsanayso falaa taqul law ani facaltu kada lakana kada wa kada an arintu sidii aad doonaysa hadii ay u dhacdo faalxamdu lilah adigu waxa ku waxa ku anfacaya ku dadaal ilaahayna kaalmayso labadaasi ayaa adiga dushaada cajziga kasalkana iska ilaali saddexdaa hawlood ba adiga ku yaala alxirsu calaa maa yanfacuk walisticaanatu billah wacadam alcajz saddexdaas aday ku yaalin arrinta afraad oo ah hawshu siday u dhacaysa adiga kuma taal ilahay bay u taalla haddii sidii aad jeclayd ay u dhacdo faxmed rabbak ilaahay mahadi haddii ay u dhacdo si makruuha oo aanad jeclayn oo dhib lana fasbir ha kuna hadlin kelimaad ay ka muuqato ilahay qadarkiisa inaad ka cadhaysato oo sabir la aani waxa weeyaan ay kasoo isbaxayso wain asaabaka shayun yani min almakruhaat ayaa loo jeeda ha odhan haddaan sidaas samayn laa sidaasay noqon layd waayo hadalka noocaasi ahi waayo hadalka noocaasi ahi waxa uu yana ka turjumayaa qofkani ilaahay qadarkiisa inaan u hoggaansanin qadarka markaa xusuuso waxaad tidhaahdaa walakin qul qadar allah wamaa shaa facal ilahay baa sidan qadaray ilaahayna subxaana watacaala siduu doono ayuu sameeya ilahay doonistiisuna xikmad bay ku xidhanta waayo maxaa lagugu diiday low faina low tabtaw camala shayطaan wuxuu leya inahu e yulqi fi lqalbi mucaaradat alqadar camalka shaydaanku waa maxay dee qalbigaaga ayuu ku tuurayaa qadarka inaad caarido wayuwaswisu bihi shayطaan qaadiciyaad bu hadalkaa kasoo naqliyey marka camalka shaydaanka loo jeedaa waa werwerka iyo wasaawista iyo waxa weeyaan qadarka inaad caarido marka camalkaa shaydaanka ee noocaasi ayaa low ay furtaa ee iska ilaali oo odhan waxa weeyaan low hada alxadiid wuxuu leyahy ibn lqayim raximah llahu tacaala usul cadiima oo min usuul liiman ayaa xadiidkani uu koobsaday usuulsha waxaa kamid a ah, ana allaha wa watacala mawsuufu bilmaxaba ilahay maxaba inuu ku sifaysay وأنه يحب xaقيiqaة dhab ahaan inuu ilahay wuxu jeclaado الmؤmiن الqawiy khayr وأحab ilى الlah ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ana maxabatah lilmuؤminiina tatafadل maxabada ilahay muminiinta uu jecel yahy waa kala saraysa yuxibu bacdhm akar min bacd barhkood buu jecel yahay jacayla kuwa kale u jecel yahy mid ka badan وaxabu baa laga qaadanaya xagga ilahay labadaba ilahay waa lakin ilahi wuxuu sii jeceliyay almumin alqawi ayuu rasuulku yihi waxaa kaloo ususha cadiimka xadiidkani uu koobsaday kamid a ana sacaadata alinsani fi xirsi calaa ma yanfacu fi macaashi wa macaadi bani aadamka sacaadadoodu waxay ku jirtaa inay ku dadaalaan waxa anfacaya intay nool yihiin iyo marka ilahay la horgeeyaba oo aanay waktigooda iska dayicin oo aanay iska lumin sheekh ibn cuthaymiin xadiidka fawaaid badan ayaa uu kasoo saaray fawaaidda waxaa kamid ah ikhtilaafu nnaasi fi quwati liimaani wa dacf dadku inay ku kala duwan yihiin xagga quwada iyo awoodda iimaankooda iyo dacfigiisa almumin alqawi yani fi iimaanihi wa cazimatih iyo almumin adaciif fi iimaani wa cazimatih ba la sheegay marka waxaa laga qaadaya ziyaadatu liimaan wa nuqsaani iimaanku inuu ziyaado o nuqsaamana qawiy liimaan iimaankiisu waa ziyaaday daciif liimaanna iimaankiisu baa nuqsaamay wakadalika xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka muuminka iimaankiisu ha daciifaba fiihi khayr khayr baa ku sugan ilahay ba rasuulkaa yihi wa fi kullin khayr marka qofka muuminka inkastoo sharkiisu uu bato in gaalada ka khayr badan la yidhahda ma banaana ama gaalada lala simo ilahay baa yihi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin ma lakum kayfa taxkumuun waxaa laga qaadanaya ana shariicata jaءat bitakmil masalix wa taxqiqiha sharica islamiya waxay la timi oo ay keentay in masaalixda waxaa la dhaha la xaqiijiyo wixii dan ah dan addunyo oo xalaala ah iyo dan aakhiro oo la dhamaystiro ixris calaa ma yanfacuka baa laga qaadanaya nacam waxaa laga qaadanaya qofka caaqilka caqliga leh inaanay uhaboonayn inuu dadaalkiisa ku bixiyo waxaan anfacahayn ixris calaa maa yanfacuk maanaa waxaan ku anfacayn dadaalkaaga iskaga khasaarin wey iyo juhdigaaga waxaa kaloo a qaadanaya qofka inay la gudboon tahay asabr wlmusaabara inuu sabir iyo adkaysi la yimaado walaa tacjazan waxa anfacayo samayntiisa uu ku sabro waxaa kaloo laga qaadanaya qofka bani aadamku wuxuu awood u waayo maarayntiisa inuu qadarka uxujaysan karo walakin qul qadar allah wama shaa facal marka qadarka waxaa la xujaysan karaa yana fi xaalatayn waxaa loo xujaysan karaa cala almasaaib masaaibta haday musiiba kugu dhacdo qadar allah wama shaa facal baad odhanaysa waxaa kaloo qadarka loo xujaysan karaa yana macaayibta ceebaha laga toobad keenay oo xumaanaad ka toobad keentay haddii lagugu canaanto waan ilahay baa ii qadaray baad ohanaysaa siduu nebi aadam ugu xujaystay nebi muuse se xadiidka saxiixa kusoo arortay lakin laa yajuusu lixtijaaj bilqadri cala almacaayib ma banaana in qadarka qofku u xujaysto macaayibta ceebaha uu ku sifaysan yihi iyo xumaanaha iyo macaasida hada waxa weyan waa ficlu esh ibliis ficlu lmushrikiin law shaa allahu ma ashrakna iyaga ayaa yihi ixtajuu bilqadr cala almacaayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya shaydaanku inuu bani aadamka raad uu ku leeyahy fa low taftaxu camal shayطaan albaabkii shaydaanku uu kaaga soo geli lahaa ee raadaynta raadayntaada usoo mari lahaabay low kugu furaysa fiihi masaa'il alula tafsiru laayatayn labada aayadood tafsiirkooda fi aali cimraan suurata aali cimraan ku jira athaaniyatu annahyu sariix diidmada cad ee laysu diiday can qowli low low in la yidhaahdo idaa asaabaka shayun markay dhibaata kugu dhacdo marka xaaladaha aanay banaanayn waynu sheegnay xaaladaha aanay banaanayn waxay kusoo ururayaan haddii qadarka lagu caaridayo ama sharciga ama waxa weeyaan ay calaamad iyo daliil u tahay annadama wataxasur qofku murugo iyo waxa weeyaan nacam dhibsi uu dhibsanayo waxa weeyaan qadarkaas athaalithatu tacliil masalati cilaynta masalada lagu cileeye lagu sameeyey biana dalika arrinkaasi oo ah qowl low yaftaxu camal shayaan camalka shaydaanka qofka inuu ku furayo sababta lagugu diiday low waa taas araabicatu alirshaadu tusinta dadka la tusiye lagu hanuuniye ila alkalaami alxasan hadalka wanaagsan hadalkii xumaa markii loo diiday oo low ah hadal wanaagsan baa la tusiyey oo ah qadar allahu wamaa shaa facal waa ka hadalka wanaagsan iyo waxa weeyaan kalimaadka lamid a sida ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun se ilaahay subxaana watacala uhi ldin aladiina ida asaabathm musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaaئika calayhim salawaat min rabihim waraxma alkhamisaةu alamru faritaanka la isfaray bilxirsi in lagu dadaalo calaa maa yanfac wixii waxtar leh maca alisticaanati billah iyadoo ilahayna la kaalmaysanayo asaadisatu annahyu diidmada laysu diiday can didi dalik dadaalka waxaa kasoo horjeeda wa huwa waxaa dadaala kasoo horjeeda alcajzu weeye waa inaan la dadaalin oo wax la qaban karaya laga fadhiisto waxaana taasi daliil u tahay dunuw lhima qofka himadiisu inay aada u hooseyso qofku wax uu qaban karayo qofka ka fadhiistaa arrintaasi waxay ka dhalatay danaatu himati yuhum baanu lahayn himadiisa iyo go-aankiisa iyo iraadadiisa iyo cazimadiisa ayaa daciif oo aada iyo aad u liidata baabu nahyi nahyigii buu baabay riix dabaysha in la caayo la diiday marka taasi waxay lamid tahay siduu leyahy nasir asacdi wa hada nadiru ma sabaqa fi sabi dahr wuxuu baabkani lamid yahay baabkiina soo mara oo ahaa in la diiday waktiga in la caayo ilaa ana dalika albaaba caamun fi sabi jamiici xawaadis dahr lakin baabkaasi baab caama buu haayo waxyaabaha waktiga dhexdiisa dhacaayo oo dhan in la caayo ayuu diidayay wa hada khaasun biriix baabkana wuxuu si gaara uga hadlayaa dabaysha wamaca taxriimihi fainahu xumqun wadacfun fi lcaqli wاlra'y iyadoo arrintani xaaraana dabaysha in la caaya iyo waktiga haddii dhinac kale laga eego waa doqoniimo wey iyo caqli daro iyo liidasho inaad dabaysha aada cayda walimaada bay sidaa u tahay faina ariixa musarafatu mudabarat bitadbiir ilahi wataskhiiri maxaad u caayadu maxay samaysa waxbana ma samayso ismana wada iyado maana dabayshuma iyada ayaa iswada ilahay baa dabaraya o rogrogaaye marba dhinaca inaga keenay fasaabu laha yaqacu sabhu calaa man sarafaha qofka dabaysha caaya caydiisaasi waxay ku dhacaysaa cidda dabaysha yana wadda hadduu gaari ku jiiro ka waran od gaarigii caydo sabaytaman man saaiqa qofkii gaariga waday soo ma oo dabaysha waa saas oo kale haddii guri la dhisay aada soo martaad gurigaa cay kala daasho ka waran yaad cayday albani kii dhisay soo ma markaa dabaysha ninka caaya waa nin caaya allihii dabaysha waday ila dabaysha iyado isma maamushe wixii ilaahay subxaana watacaala u diro ayuun bay qabataa sida ilaahay subxaana watacaala qur'aanka uu ku caddeeyey nacam walawla ana almutakalima bisabi الriixi la yakطuru hada almacna fi qalbihi gaaliba lakana alamru afضac min dalik walakin la yakaadu yakطuru biqalbi muslim qofka dabaysha caaya hadday arrintaasi qalbigiisa kusoo dhici lahayd arrintee arrintaa inay caydan xaqiiqatan allaha dabaysha wada ay ku dhacayso <laughs> arrintusa waa ka daraan lahayd oo de waaba gaaloobi lahaaba laakiin inta badan dadku markay dabaysha caayayaan isma laha ciddii dabaysha wade bay caydinani ku dhacayso sidaasi awgeed ayaanay u gaaloobahay marka munaasabada uu la leeyahay kitaabka baabkani kitaabu tawxiid waxay tahay macanaa cayda la caayo dabayshu waxa ay ka turjumaysaa qofku inuu moodayo waxyaabahan caalama ka dhacaayo tasarufkiisa iyo tadbiirkiisa inay makhluuqaadka qaarkood leeyihin saa dabayshoo kale ilaa haddii kale muxuu caayay wahada hada laa shaka walaa rayb anahu yani naqsun fi tawxiid waana min almacaasi dabaysha in la caayo macaasiduna waa mima yunqisu tawxiid wayaqdaxu fii macaasida oo dhami tawxiidka waa nuqsaamisaa dhaawacna way u geysataa saa ogeed ba wuxuu leyahy cabdullahi ibnu jarullah kitaabkiisa la aljaamic lfariid isagoo munaasabada ka waramaya hiya ana ariixa fi tadbiri mudabirin wahuwa allahu tacala fasabuha ictiraadu calayhi fahuwa qaadixu fi tawxiid dabayshu isma wadee cid baa wada ciddaasina waa allah marka cayda lacaaya waxay noqonaysaa in ilaahay subxaana watacaala la ictiraaday xukumkiisii la caariday taasina tawxiidka ayay qadxinaysa ay waxyeeleyso ariixna marka waxaa looga jeeda alhawa ayaa looga jeeda wa jamcuhu riyaax waktiyo gaarana waa soo dhacdaa jihooyin gooniyana dabayshu waa ka timaadaa mararka qaarkoodna khayr buu ilaahay usoo xambaariyey mararka qaarkoodna ilaahay shar iyo dhibaata usoo xambaariyey xikmad iyo ujeedo ilaahay uu ka leeyahay can ubay ibnu kacbin radia allahu canh ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxu uhi laa tasubu riixa dabayshaha caayina faidaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad dhibsanaysaan oo dee dabayshii tusaale ahaan ay dhibaato idin geysato oo duufaanna ay wadato amabase waxa weeyaan ay gurya idinka dumiso ama beeraha idinka biiso ama ay raadkii roobku uu ka tegay raxmaddu ay qallajiso faqulu waxaad tiraa ma allahuma ya allahu ilahu ina nasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa min khayri hadihi riix dabayshan khayrkeeda iyo wa khayri ma fiiha dabaysha waxaa ku dhex jira waxa weeyaan khayrkeeda ayaanu ku weydiisanayna oo dabaysha waxa weeyaan khayrkeedu muxuu noqonaya de necawda iyo qabowga fiicana ay wadataa waa khayrkeed wey sharkeeduna wuxuu noqonaya kulaylkeeda oo kale ayuu noqonaya khayra maa fiihana muxuu noqonaya de waa roobka wado kale iyo bacriminta dhirta waxa weyaan ay u kala qaado ubax oo sidaasi waxa weyaan dhirtu talqiixu ugu samaysmo sharka ku dhex jiraana wuxuu noqonayaa dee dabaysha ay wadato iyo duminta yani guryaha ay duminayso dhibaatooyinka noocaasi waxa weyaan ka dhalanaya ayaa u noqonaya wakayra wakayri ma shaygii khayrkii baanu ku weydiisanayna umirat bihi dabayshan loo soo amray marka dabayshu inay maamuura tahay ba xadiidku daliiliya khayrka loo soo amrayna wuxuu noqonaya inay roob horkacayso oo kale wanacuudu bika waxaanu kaa magan min shari hadihi riix dabaysha sharkeeda washari ma fiiha iyo waxaa ku dhex sugan sharkiisa iyo washari ma shaygii sharkiisa umirat bihi loo soo amray inay samayso saxaxahu tirmidi marka xadيdkan في kitaaب الfitn buu ku wariyay imam التirmidي وkadalika rawahu أحmed والbخarي في الأdب المفrd والxاkم في المستdrك وkadalika rawahu iبن abi shayba في muصنفه xadiidkuna waa xadيiث صaحيixa wey waxaana marka xadiidku uu tilmaamaya manaa dabaysha in la caayo inay xaaraanta waxyaaba tawxiidka wax yeelaya inay kamid tahy iyo mawqifka la rabo dabeylaha inaad ka istaagto dabayshu markay soo dhacdo inaad ducaysato oo ilaahay khayrkeeda iyo khayrka ku dhex jiriyo khayrka loo soo amray aada weydiisato sharkeeda iyo sharka ku dhex jiriyo sharka loo soo amrayna ilaahay subxaana watacaala aad ka magan geshid <clears throat> qaala fiihi masaa'il alula annahyu <clears throat> diidmada laysu diiday can sabi riix dabaysha in la caayo hmm, dabaysha in cali laga magan galaano iyadana waa shirki soomaalidu maxay dhaha markay dabayli soo dhacdo calaa jooga calaa jooga salaam cali bin abi aalib bay uga jeedaan caqiide shiicada kasoo jeedaynaysa baan malanay anaa calaa joogo dabaylay naga kaa celinay wayaan macnuhu hada laa yajuuz cali iyo cid kale toona dabaysha ma celin karto ya talo alif aliftaasina waa maxay ma alif bay ka carartaa dabayshu ducada rasuulku ina bara la akriyo wey allahuma ina nasaluka min khayri hadihi الriix وkhayri ma fiiha وkhayri ma umirat bi wanacuudu bika min shari hadihi الriix washari ma fiha washari ma umirat bih waa in ducada la akristo wey rasuulku ina baray alayhi afdal الsalaatu watasliim athaaniyatu masalada labaad alirshaadu tusinta dadka la tusiya ila kalaam naafi hadalka waxtar kale ida ra'a alinsaan insaanku markau arka ma yakrahu wuxuu dhibsanay oo hadal ku dhibaayo dee ha ku hadlin oo shirki ha ku hadlin ama ha ku hadlin cay hadal aan waxba aan ku tarahayn aan ku hadlin alif alif maxay tari doonta marka ugu yarta waa kalaam hayru naafica hadal nafcilo waxtar leh ku hadal athaalidatu alirshaadu hanuuninta laynagu hanuuniye liannaha maamuura oo laynoo sheegay dabayshu inay amran tahay oo khayra maa umirat bihi waa kaale rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim dabayshii qoobunka qaarkood lagu halaagayna ilahay wuxu uhi tudamiru kula shayin he biamri rabbiha shay waloo la amray inay burburiso way burburinaysaa laakin iskama burburinaysa waxay ku burburinaysaa biamri rabbiha ilahay amarkiisa ayay ku socota nacam markaa dadku imika galaba calayhim cilmu dunya waxaa ka qaalib noqday cilmiga addunyada sida ilahay uri subxaanahu watacaala yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilakhirati hum gaafiluun waxyaabaha waxa weyaan faybaanaadka fulkaanayaasha ama kuwa badda ka qarxa ama kuwa beriga ka qarxa ha noqdaan duufaanada fatahaada dhacda dabaylaha dhulgariirka haadi waa aayaat min allah subxaana wa tacaala waa calaamado xagga ilaahay ka yimi oo ilaahay addoomihiisa uu ku baqan gelinayo la rabo addoomo markay arkaan inay baqdaan nebi maxamed markuu arko roob halkaa kasoo madow aada buu u baqan jiray dakala wakharaj sala caaisha guriguu soo geli jiray u bixi jiray u jilbaa u fadhiisan jiray oo ilaahay subxaana watacala u beri jiray khawfan min an yakuna cadaaban baqa uu ka baqanaya awgeed cadaab uu noqdo markii la yidhi waaba roobe maxaad leedahay rasuulka ilaahay u yihi maxaa i ogeysiiye bilo cadaab uu ku jira qowm baa waxay yidhaahdeen ilahay siduu yihi falama ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridun mumtiruna wallaahi roob daruuro waaweyn oo noo roobeynaya halkaa kasoo foolla bay yidhahdeen haya muxuu noqday bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakin maxay roobkii ay sugayeen muxuu noqday cadaab dabayl shay kasta waxa weyaan burburinaysa marka dadka waa in iimaan iyo alla kacabsi aayaadkaasi ay u ziyaadiyaan ay ukordhiyaan maaha inay noqono sida kafarada oo iyagu intaa u luqatun bay arkaan sababtaasaa keentay sabab waa yeelan karaan dabaylaha iyo waxa weyaan dhulgariirka iyo duufaanada ilahay shay kasta sabab buu u yeelay aduu sababtu lahayadina maqsuudka eeg ujeedada ilaahay uu ka leeya waa maxay ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ayaa uu ku baqangelinaya waxaa la rabaa xagga ilahayna u yaacaan oo dunuubta iyo macaasida ay ka toobad keenaan dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiqahum bacd ladi liyudiqahum bacd aladii camiluu maca lacalahum yarjicuun si ay ilahay ugu toobad keenaan wakadalika waxaa lamid ah alkusuufu walkhusuuf dadku asbaabtan muuqata ayuun bay arkayaan ayna alkhawf ayna aliiman ayna ataqwa ayna atawba walrujuuc ila allahi subxana watacala hada khatir jidda dacfu liiman bay ka turjumaysaa inaanay dadka raadeynba raandayaxii baa madoobaaday oo waxa weeyaan dhulkii baa kala dhex galay qoraxdiiyo dayixii qad yakun hada صaxiixan se culimada qaarkood ay tilmaameen laakin yaa kala dhex geliyey maxayse tahay sababtu ilaa weli uu kala dhex geli jirin maqsuudka looga socdaa waa maxay waa lagugu waa lagugu baqan gelinaya araabicaةu anaha qad tu'maru in la amraa laga yaaba bikayrin khayr inay xambaarto qad tu'maru in la amraa laga yaaba bisharin shar inay xambaarto khayra ma umirat bi ashara ma umirat bi waa kaa rasuulku yii baabu qawli lahi tacaala buu baabi ilaahay uu yihi yadunuuna billah ilahay waxay ka malaysanayeen hayra alxaqi waxaan xaq ahayn oo baabila dana aljaahiliya ay dana xaal iljaahiliya jaahiliyada xaalkeeda malaheedii bay ka malaysanayaan ahluljaahiliya malihii ilaahay ka malaysan jireen ayay ilaahay ka malaysanayaan kuwa munaafiqiinti yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa miyuu nooga sugnaaday min alamri arrinka shayun min shayin arrinka waxbana ukumen nalagama talagelin haddii nalaga talagelin lahaana arrintu sidan foosha xunumay dhacdeen qul ina alamra kullahu lilah waxaa tidhaa amarka dhammaantiiba ilaahay isaga ayaa ana laysa biyadi rasuuli lah walaa biyadikum si arrimuhu udhacaya idinkana gacanta idinkuma jirto rasuulkana gacanta uguma jirto biyadi illaahi ayaa ay ku jirtaa ilaahay subxaana watacaala kuwa munaafiqiinta isagoo kasii hadlaya wuxu uhi yukfuuna fii anfusihim ma laa yubduuna laka yukfuuna waxay ku qarinayaan fii anfusihim nafahooda ma laa yubduuna laka waxaana kuu muujinahay oo maxaya nifaaq iyo gaalnimo yaquluuna ma nacam law kana lana min alamri shayun ma qutilna haahuna haddaan arrinka wax ku lahaan lahayn halkana laguma laayeen ragga iyaga raggii ka dhaqaaqaya halkaa laguma laayeen lakin waana laga talagelin taasaa khasaaraha dhashay qul waxaa tiraa law kuntum fii buyuutikum haddaad waan soo wadaa ma ma asbabu istijaalikm qul law qul waxaa tira law kuntum haddaad aan laadayn fii buyuutikum kuwa guryihiina fadhiya labaraza aladiina waxaa soo bixi lahaa kuwii kutiba calayhim iyaga lagu qoray alqatlu in la dilo kuwii loo qadaray maalintaa in la laaya waa soo bixi lahayn ilaa mabaajicihim waxay iska tegi lahaayeen iyagoo iyagu iswada halkii loogu talagalay inay ku dhintaan oo ay dhinaca dhulka ay dhigaan waa sida uu rasuulku yihi allaha subxaana wa tacaala ida araada qabda cabdin fi ardin jacala lahu fiha xaaja ilaahay hadduu doono addoon inuu dhul nafta kaga qabto waa dhulkaasi hakama fogaadabe dan un baa u gashay hadduu ilaahay subxaana tacaala doono inaad jayno ku dhimato si aad u joogtid un baa lagu taageli waaya jaynaad geynaysa halkii waxa weeyaan ay ah, ay qorayd in nafta lagaaga qabto suurtagal maaha inaad halkaa aad ka joogtid si kasta ha u adkaatay halka ayun baa tegeysa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay waliyabtaliy allahu ma fi suduurikum su ilaahay u imtixaamo war waxaa laabtiina ku jira oo inaad alqada walqadar rumaysan tihiin iyo ilahay xikmaddiisa iyo inaydaan rumaysnayn asaadiqu fi imaani walkaadibu fihi si loo kala saaray tani u dhacdo oo ilaahay muslimiintan uxud lagu laayey manaa xikmad la-aanun dadkan isaga iskamay dhiman ilahay xikmad buu ka laha xikamka ilahay subxana watacala uu ka lahaa waxaa kamid a ah. waa la imtixaamiye dadkaa la imtixaamiye walayumaxisa maa fi quluubikum ilaahay subxaana watacala si uu tamxiisiyo rabbi subxaana watacala u shaandheeyo waxa quluubtiina ku jira wallahu caliimu bidati suduur ilaahayna waa midoog dadka laabahooda waxa ku jira waxay ku hadlaan المqصud bالsdور huna wa الqلوب waxaana sadriga looga cabiray لأna sadr waa maxal الqلب sadrigu waa halka qalbigu uu ku jiro wey hadi المسألة waxaan filaya anha marat bina fi darsi صaحيiح mslim qofka bani aadamka bimacnaa halka laga maamulo ama madaxa mise waa qalbiga sidaas صaحيixa ahlucilmiga ay ku tageen qalbiga laga maamulo dadka badankooda waxay haystaan in halkan maskaxdan laga maamulo maskaxdan in laga maamulay haystaan hada ayr صaxiix nusuustay khilaafsantay taas maskaxdani amaro ha ka soo baxaan lakin amaradan yaa siiyey iyada lafteeda iyada lafteeda maamura qalbiga ayaa siiyey alaa waina fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kulu waida fasada fasada ljasadu kulu alaa wahiy alqalb hada nas min rasuuli lah alayh afdal salaatu watasliim qalbiga waswad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhami hagaagaya hadday kharibnaatsana jidhkao dhami kharibnayo haddaanu qalbigu waxba maamulin maxay tahay xidhiirka ka dhexeeya hagaaga xubnaha kale iyo hagaaga qalbiga iyo hagaaga xub ah, kharibnaanta xubnaha kale iyo kharibnaanta qalbiga haddii maskaxduna ay maamusho qalbigu aanu maamulin master waxa weeyaan ataxakum fi linsaan awaamirta insaanku waxyaabahan u sameynaya kasoo fula waa min alqalbi wey huwa aladi yaamur بالخير أو يأمر بالشر نعم marka aayadda qur-aanka waxa ay ka hadlaysaa ilahay in mala xun laga malaysto in ilahay subxana watacaala mala xun laga malaystaana wejiyay leedahay ilahay afcaashiisa in mala xun laga malaystaa macnaa wax xaaraan waa min sifaat lmunaafiqiin oo sidee mala xun looga malaysanaya sida in in la yidhaha waxyaabahan xawaadisan dhacaya iyo dhibaatooyinkan iyo masaa'ibtan iyo balaayooyinkan ilahay inuu sameeyo ayunbu doonay wax allaale wax xikmada iyo wax ujeedo uu ka leeyahay iyo nafci dambe oo ay leedahay ma jirto hadduu qofku sidaa aamino mala xun bu ilahay ka malaysa waa inaad aamintaad ictiqaado wax kastoo ilaahay u qadaray min khayrin aw sharin inuu ilaahay u qadaray lixikma xikmad iyo ujeedo ilahay subxana wa tacala inuu ka leeyahay nacam wakadalika ilahay inaad ka malaysato malaha xun waxa soo gudagelaya inaan ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisu aanay wanaagsanayn ama aanay dhamaystirnayn ama ilahay inaad ka malaysato in khayrka aad samaystay uu kaa dayacayo ama shal aanad samayn ilahay inuu kugu ciqaabayo oo dulmi ilahay aad malaha xun ilahay aad ka malaysato kullu hada malaha xun ayuu kamid yahay iminka malaha xuna qolaya munaafiqiinta ilahay ay ka malaysteen waa maxay dee qadarkaa ilaahay uxud dhacay ayaa iyagu waxay u qaateen ilaahay subxaana watacaala inuu sameeyey biduuni xikma marka taasuu ilaahay uu ku radiyey ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay arrintaasi iskamay dhicina xikmadiyo ujeedada ayaanu ka lahayn waliyabtaliya allahu ma fii suduurikum horta si laydiin baro marka koowaadba arrintu ina ilaahay gacanta ugu jirto qul ina alamra kulahu lilah waliyabtaliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa ma fii quluubikum wallahu caalimu bidati suduur waqowli ilaahay uu yihi adaniina waxaa ka horeysa o yucadib waa cadaabaya wayucadiba si u cadaaba almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta iyo wlmunaafiqaat iyo wlmushrikiina wlmushrikaat adaniina billah kuwa ilaahay ka malaysanaaya danna saw malaha xun malaha ceebeynta ilahay ay ceebeynayaan ay ka dhalanayso oo muxuu aha talow malaha xun ilaahay ka malaysteen waa kuwii ilaahay subxana watacaala waa ki yihi bal danantum an lan yanqaliba arasulu wlmuminuuna ilaa ahlihim abada waa malaha xum waa markii rasuulku ubaxay sulxu xudaybiya cibrada u baxay ayaa waxay yidhaahdeen <laughs> maanta u dhamaatay maxamed iyo saaxiibadii inaan san ku neefle inaanu kasoo noqon ahayn waad arki doontaa dhamaantood waa la tirtirayaa bay yidhahdeen malaha xunoo ah ilaahay muuminiinta inuu salabaynayo oo dhulka uu ka tirtirayo gebigoodaba oo gaalada gacanta u wada gelinayo ayay ilaahay ka malaysay kaasuu ilaahay subxaana watacaala uu markaa uu ku radiyey marka malaha xun waxaa kamid a qofku inuu ictiqaadu aamino islaamku weligiiba inaanu guulaysanahayn haddaad sidaa aaminto ilahay mala xun baad ka malaysata inaan weligiiba diintiisa u gargaarin haddaad aaminto muslimiintu inaanay weligoodba intisaar ahayn oo dhammaantoodba si dhamaystiran cadowga gacanta ay ugu gelayaan haddaad aamintana mala xun baad ilahay ka malaysato waa inaad ilaahay ka malaysato inuu diintiisa u gargaarayo muslimiintana u gargaarayo laakin maxaa loo baahaya mar walba inaad mujarad male aad iska malaysato rajo ku nool aad noqoto o aad iska tirahdo almustaqbal lihada diin almustaqbal lihada diin aynu ku celcelino mustaqbalka diintan ayaa iska iskale saxiix lakin mustaqbalkaasi kayfa yati wama almaanica aladii manaca siduu u imanaya iyo waxay hortaagan waa maxayba aynaan isweydiin markaasi mala fiican maha kaas waa rajo waxa weeyaan aan lala iman sababteedii aan lala iman nacam qaala ibn lqayim wuxu uhi fi laayati lula aayadda hore isagoo fasiraaya fusira hada danu malaha waxaa lagu fasiray ilahay ay ka malaysteen xun biannahu subxaana inay malaysteen ilaahay laa yansuru inaanu u gargaarahayn rasuulah rasuulkiisa wa ana amrahu iyo arrinka rasuulku sayadmaxilu inuu baabi'i doono wuxuu socdaba inuu iska baabi'i doono marka mala xun weeyaan haddii ilahay saa laga malaysto oo maslada imika aynu ka hadlayna wa fusira waxaa lagu fasiray biana maa asaaba inay ilaahay ka malaysteen waxa asiibay lam yakun inaanu ahayn biqadar ilahi mid ku dhacay ilahay qadarkiisa iyo wa xikmatihi oo mid qorshe xumo uu ku yimi ee qadarba aanu keenin iyo xikmad ilaahay uu ka lahaa inay arrintaasi tahay ictiqaadka ictiqaadina waa malo xuno ilaahay ay ka malaysteen in ilaahay limujarad iraadi wuxuu u sameeyey doonisun awgeed uu doonay un oo xikmad ba aana jirinba fafusira waxaa lagu fasiray biinkaari lxikma malaha xuno ilaahay ka malaysteen in ilahay xikmadiisi ay diideen oo ilaahay ka malaysteen xikmad la wax iska sameeyo wa inkaari lqadar iyo qadarkii inay diideen wainkaar iyo diidna ay diideen an yutima amra rasuuli inuu dhamaystiro amarka rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam wa an yudhira cala diini kulli iyo diimaha kaloo dhan inuu diinta islaamka ka sarraysiiyo wa hada huwa dhannu saw malaha xume la sheegaya waa kaa marka saddex macne ayaa ibnulqayim uu tilmaamay ka koowaad macanaa in waxa weeyaan ilahay xikmadiisii la diidiyey qadarkiisii waa malo xuno ilahay laga malaystay in la ictiqaado in rasuulka ilahay aanu u gargaarayn oo diinta ilahay aanu ugargaarayna waa nala xun wa hada kana wadanu sowaya aladi kaasoo dana almunaafiquuna munaafiqiintu ay ilahay ka malaystanayo walmushrikuuna fi suurati lfatx sida aayaddii aynu akrinay ay tilmaamayso bal danantum an lan yanqaliba arasuulu wlmuminuuna ila ahlihim abada wainama kana hada dana sow waxaa malahaasi mala xun noqday liannahu danun waa male qofku uu malaystay hayra ma shaygii shay aan ahayn yaliiqu bihi subxaana ilaahay u habboona iyo wamaa yaliiqu bixikmati wixii ilahay xikmadiisa ku haboona xikmadiisu ay keensanaysa wa xamdi amaantiisa iyo wa saadiq iyo ballanqaadkiisa dhabta faman dana qofka u maleeya anahu yudiinu lbaila baailka inuu ka kor marinayo cala alxaqi xaqa idaalatan mustaqira ka sarayn sugnaata oo yadmaxilu uu baaba-o macaha la jirkeeda alxaqu xaqu aw ankara amaba se diida an yakuna inuu noqdo maajara waxaa dhacay biqadaa'ihi waqadarihi mid ku dhacay aw ankara ama diida an yakuna qadaru inuu qadarka ilaahay noqdo lixikmatin xikmad mid u dhacay baaligatin xeel dheer wayastaxiqu calayha ilaahay uu ku mutaystay iyada alxamda mahadin bal zacama sheegta ana dalika arintaasi limashiati mujarada doonis qurhown inay ku dhacday ilahay xikmad baanu ka lahayn fadalika danu ladiina kafaruu kaasi waa malaha kuwa gaaloobay fawaylu liladiina kafaruu min annaar markaa qofka u maleeya inuu ilaahay baadilka xaqa uu ka kor marinayo oo baadilku xaqa uu legdayo weligiiba dusha uu ka saaraamayo kaasi male xun bu ilahay u ka malaysa oo xaqa uu baaba gebigiisuba uu tirtirmaayo waayo ilahay xikmadiisu sidaa keensan mayso waa dhici kartaa baadilku inuu xoog roonado xaaladaha qaarkood taana sabab asbaab ay leedahay oo ilahay subxana watacala xikmadiisu ay keensatay wa akaru naasi dadka badankoodu yadunnuuna bilah ilahay waxay ka malaysanayaan danna saw malaxun fima yaktasu bihim waxa iyaga ku gaarkaa oo macanaa wax iyaga ku gaarka waa maxay hadday ducaystaan dad baa waxay malaysanayaan ilahay in aanu kaba aqbalahayn dad baa waxay isleeyihin ilahay waxaydan samayn ba idinku ciqaabi doona dad baa masaaibtan haysata xikmad la-aanun inay ugu dhacday aaminsan ujeedaba inaan laga lahayn waxa weyaan moodaya wa fi ma yafcalu iyo waxa ilaahay uu ku sameeyo bikayrin cid iyaga ahayn waxa odhanaya maxay tay xikmadda ku jirta abaarta macanaa inay xikmad la-aan arrintaas u dhacday ayay umalaynayaan markaase ilahay mala xun ka malaysanayaan walaa yaslamu min dalika kama badbaadi kara malaha xun ilaa man carafa allaha qof ilaahay gartay mooyaane ilahay si dhaba u gartay wa asmaahu iyo magacyadiisa o ilahay magacyadiisa maxaa kamid a xakiim inaanu shayna samayn ujeeda la-aan iyo wa sifaati sifaatkiisa min sifaati alxikma min sifaati raxma iyo wa muujibi xikmati xikmadiisu waxay keensanaysa wa xamdihi iyo xamdigiisu falyactama xilaa iska saara allabibu qofka caqliga leh ee annaasixu linafsihi naftiisa wanaaggeeda ka talinaya bihada arrinkan qadiyadaa malaha ku saabsan xaqiiqo jirta wey bal aduu qalbigaaga dib u baadbaad marna ilahay mala xun ka malaysato waad buuxdaa waan malaynaya taas biduuni shak walaa rayb waliyatub ila llah ilahay ha uga toobad keeno malaha xuna ilahay uu ka malaystay waliyastakfirhu ilahay dambi dhaafa ka weydiista min dani malihiisa birabbihi rabbigii uu ka malaystay dana sum walow fatashta haddaad baadhbaadho man fatashta cidaad baadhbaadhay cidaad aad baadhbaadho lara'ayta cinda waxaad agtiisa ku arki lahayd tacanutan cala alqadar amar diiddo qadarkii uu ku samaynayo wamalaamatan law iyo canaan qadarkii uu canaananayo o kaana yambaqii inuu odhanayo waxa habboonayd an yakuna kada wa kada arrintu saasa inay udhacdaa habboonayd famustaqilun baa kamida dadkii mid yaraystay oo mustaktir iyo mid badsaday wafatish nafsaka naftaada baaq hal anta salim aduu bal ma ka badbaaday malaha xun iyo qadarka caariditaankiisa iyo canaanta qadarka fain tanju minha haddaad arrintaa ka badbaado tanju waxaad ka badbaaday min dii cadiimatin ay min dii sharin aw min dii musiibatin cadiima yaani musiibo weyn mid u saaxiiba wailaa haddii kala miyaa oo ana taa ka badbaadin fa inii anigu laa ikhaaluka kuu malayn maayo naajiya mid badbaadiya inaad tahay haddaad ilahay mala xun ka malaysanaysid mid badbaadiya inaad tahay kuu malayn maayo marka waa bali beliya cadiima wey في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار waranka lagu waramay بأna dalika arinkaasi malaha xumi anwaacun inuu yahay noocyo laa tuxsa aan lasoo koobi karin haddaad ilaahay inuu xikmad la-aan wax iska sameeyo aada aaminto ilahay arrinta inaanu qadarin haddaad aaminto waa mala xun ilahay aad ka malaysatay waxaad ilahay ka malaysatay waxaanu doonini waanu qadarini dhulkiisa inuu ka dhacay haddaad aaminto inuu xikmad la-aan iska qadarina mala xun baad ilahay ka malaysatay araabicatu anahu laa yaslam kama badbaadayo min dalika malaha xun ila man carafa alasmaa qof garta mooyaane ilahay magacyadiisa iyo wasifaat wa carafa nafsah oo naftiisana garta oo macanaa qof naftiisa ka warhaya ah oo naftiisa xisaabinaya marka danu so yunaafi kamaal atawxiid bal yunaafi aliman bilasmaai wasifaat haddaad rumayso ana lilahi alasma alxusna sida ila walilahi alasma alxusna fadcuu biha ilahay male xun ka malaysan mayso ilahay sifaat dhamaystira inuu ku sifaysiya haddaad rumayso walilahi almasalu laclaana ilahay subxaana watacala mala xun ka malaysan maysid wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq slى اllahu عalى nabiyina mxamed وعlى alih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا wuxuu leya walaalka su-aasha soo qoray waxaad ka warantaa haddii qofku kelmaddaa low ama haddii uu qalbiga ka yidhaahdo manaa qofka bani aadamkaa waxaa naftiisa ay ugu sheekaysay qalbigiisa kusoo dhaca haddaanu ku hadal amaanu camal ahaan u samayn loo qaban maayo rasuulku wuxu uhi in allaha tajaawaza lii can ummatii ma xadatat bihi anfusuha ma lam tatakalam aw tacmal rawahu lbukaari ilahay ummadayda wuxuu iga dhaafay waxyaabaha xune naftoodu ay ugu sheekaynayso inta aanay camal u rogin ama aanay ku hadal camalkana iska ilaali maaha camal jawaarix oo qura xataa camalu baa soo gelaya wixii sharkaa haddaad go-aansato walow gacmaha yaanad ka qaban be waad samaysay ogow oo camal baa markaasi aad u rogto waa lagu qabanaya camalu qalbiga iyo camalu jawaarixa labadaba wallahu aclam